alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah wa ursila bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulih wa kafaa billaahi shahiida amaa bacdu allahuma anfacna bima callamtana wa callimna cilman yanfacuna wa zidna cilman walxamdu lilaahi cala kulli xaal waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo labiyo soddon suurat alacraaf qisadaynu ku dhex jirna waxay qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon oo ka soo horjeedsaday waxaynu soo aragnay iyada oo ilaahay uu imtixaanaya kolba nimanka gaalada ah imtixaanku mar waxa uu ahaa barwaaqayn loo barwaaqaynayo marna balaayo lagu ridayo midna kamay faa'idaysan manay garan xigmadda wa qaaluu waxay yidhaahdeen qoladaa faraacinada ahaa mahmaa ta'tinaa bihi shay kastood noola timaaddo oo min aayatin mucjiso ah litasxaranaa bihaa si aad noogu sixirto famaa naxnu annagu ma nihin laka bimu'miniin adiga kuwa kuu rumaynaya ma nihin fa arsalnaa calayhim waxaanu ku sii daynay buu ilaha yidhi aduufaan duufaan baannu ku sii daynay iyo dabaylo xooggan iyo roobab waaljaraad iyo bahalka ayaxa laydhaa waalqummala iyo suuskan hadhuudhka cuna waadafaadica iyo bahalka raha laydhaa waaddam iyo dhiig aayaatin mufashalaat waa aayado la cadcadeeyey oo muujinaya awoodda alleh fastakbaruu way isweyneeyeen wa kaanuu qawman mujrimiin qolyo dembiilayaalana way noqdeen nimankii sidaasaa xaalkoodii u dhacay nebi muuse way la hadleen waxay idhaahdeen waxaad la timaadaa ee had jeer aanu la yaabsannahay waa sixir weli may tanaasulin faraacinadii ila indhahooda waxamay arag weliya macnaha wax arkee way isdaga dabcan halaag halaaggii ilaahay baana weli xaqiiqadiisii arag marka mahmaa aya shayin tatiinaa bihi ta'tinaa bihi min aaya shay kasta oo mucjisoodniya u keento waxaanu uga jeednaa shay kastoo layaab lood keento aayaddu macnaha waxa weeyaan waa waxay sheegaysaa uneen aayadu waa mucjisa si aad noogu sixirtaad ula timide kolla kuu rumayn mayno waa runtii odhan mayno ilaahay baa wuxuuhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa wajaxaduu biha aayadaha way diideen nabigan la siiyey wastayqanatha anfusuhum naftooduna yaqiin bay u hubtay inay yihiin aayado ilaahay oo aanay ahayn sixir way u dhagooleeyeen way isdhagatareen kuu rumayn mayno dabeedna ilaahay wuxuu ku abaalmariyey ilaa waxaa iska macruufa had iyo jeer diinla-aantu waxa ay leedahay balaayooyin ka dhasha had iyo jeer haddii ilaahay la caasiyo wuxuuna jawaabtay dadku filayaan ay tahay gacan ilaahay inay ku dhacdo inkastaba ha la markaa ilaahay mucjisaadkii waxyaabo ka mida tusay xayawaanadan qaarkood baa lagu salliday iyo calaamooyinkana calaamo alla kaa muuji calaamooyin baa alla ka muujiyey waxaa shantan arrimood ay ka mid yihiin sideedda aayadood sagaalka aayadoode qur-aanku uu tilmaamo in la siiyey nebi muuse tisca aayaad halkan shan baa isku xidhiisa aljaraad alqumal aldafaadic addam uufaan altuufaanu aljaraad walqumal aldafaadic wadam waxaa loo geynayaa habaarkii uu habaaray dadkoodii eh, xoolahooda waxaa loo geynayaa ushii iyo gacantii sagaalka ayadood waa noocaa waxaa haddaba eh, halkan aad ka arkaysaa waxyaabahan had iyo jeer dhibaatooyinka inagu imanaya markaynu ifka joogno ee arrimahan ay ka mid yihiin inay ahaayeen cuqubooyin lagu sallida ummadii hore arrimahan aayaddu ay sheegaysa shantahay waa cuqubooyin lagu sallida ummado hore midi waa duufaanka duufaan waa dabaylo xooggan iyo roobab iswata ila ifsaadku waxba lama ahee marka duufaanku waa kaa ilaahay uu ku sallida ummadaha ee jajabinaya dekedaha guryaha shubka ah qalcadaha adag burburinaya wax ka dabacsanna hadalkeeda badaa waddan dhamme uu qaraabayo markaasaa isagoo soo socda ayay arkayaan waxba lagama qaban karo wax kaawo ah ama loo dhigi karo oo dhaabadaho warba halkan inaga joojiya dalalkii awoodda sheeganayay duufaan baa soo socda alaabta ha laga urursadan weeye awooddoodu war meeshaa duufaan baa maraya intaasoo gobole ha laga qaxo ilaahay idankiisa qudrada ilaahay gobollada gaaladaanu aad ugu sii badan yahay jaraadku waxa weeye ayax ayaxu inkaaruhu ka mid yahay ayux ummadahaasaa lagu abaalmariyoo lagu saliday shurayx qaadigii weynaa muslimka ahaa salafka ka mid ahaa ayaa maalin waxaa laga weydiiyey sida uu tilmaamaya alxaafid abulfaraj alxariiri waxaa layihi bal ayaxa ka war dee ayaxu wuu inkaaran yahay wuu toddoba xayawaan oo xoog badan ayuu midba wax ka shabahaa buuli ayaxaas bahashaasi kolka aad eegto xagga farasmadaxeeda eh, madaxa faraskoo kale ay leedahay isagaabaa u fiirsaday qoorteeduna waa qoorta dibiga laabteedu waa laabta libaaxa baalasheedu waa kuwa gorgorka addimadeedu waa kuwa geeloo kale dabada abeesaday leedahay iyo caloosha hangaralaha <laughs> macnaha wuxuunu tilmaamayaa uun ha yaraado laakiin awood ilaahay un inuu yahay awood ilaahay weeyaanoo cajiiba in yarunbuu meel soo marayaa xaggana uu ka liqayaa xaggana uu ka tuuray meeshii oo cagaaran unbaa murux u baxaysa dadku afkunbay gacanta saarayaan xadiid kale oo markaa afar kaleo ibnu maajah uu warinayo ama daciif ama xasan labadaba lagu sheegay nebigu waa habaari jiray baalka ayax allaahumma ahlik kibaara ilaahayow ka waaweyn naga laah waqtul siqaara ka yaryarna dil waa koronkoradii ka yaryar ee soo kacay wa afsid bayda ugxantiisana naga laah waqdac daabirah ilaahay wada mari bahalka ah wakhud biafwaahihi can macaa'ishina wa arsaaqina ilaahay arsaaqadayada iyo beerahayagana ilaahay oo afka ka qabo oo nooga ilaali markaa jaabir ibnu cabdilaahi baa ku yihi ma waxaad habaaraysaa jundi ka mida junuudda ilaahay ama col ka mid colaalka ilaahay oo cadowga ku halaagay innamaa huwa nahru xuutin filbaxri war badda unbaa bahalka nibirigee badda ku jira ayaa ay tahay saaladiisiiya waxuu soo xaaro calooshiisa ka soo daatay baa marka aarkaasi uu tilmaamay ibnu maaja baa sunankiisa ku soo saaray marka in wax laga ducaysanayo balaayaa unuu yahay buu xadiidku tilmaamayaa oo dadku halkan had iyo jeer gaaladun u qayliyaan iyo hay-ad in ilaahay la baryayo ilaahayna uu ka kaxayn karo qumalku qumal qamli iyo qumal baa jira oo qamligu waa injirta qumalkoo sidan u shidani waa suuska suuska suuska waxaa la yidhaahdaa mise daaniye daaniyaha bahalkan la ydhaahdee afcarabiga suus baa la ydhaa daaniyaha ee hadhuurka iyo arabakhida iyo raashinka la beerta dhuuxiisa gala kaawey qoryaha qaarkoodna takfiday ku ayay ku tilmaameen dafaadicu waa raha damkuna waa dhiig marka qolyihii isxariifiye reer banu israa'iil qayb duufaan baa kaga kacay dhinac kalena ayaxaasaa lagu sii daayey dhinaca kalena wixii ay beerteen laftiisa ee ayaxa ka soo hadhay ayaa isagana daaniyaha lagu salliday rahanii baa meel laga fadhiistay la waaye sharaabkay qaadaanba wuu casaaday wax kala daayood dadka waxa ku filan qumalkaasoo keliya ninbaa bahasha meelaha show tuulooyinkaa tagfidiyo ay ku badnayd iyo waqtigii la qaxay ayaa tagfidii buu ka seexan waaye wuxuu idhi war qaniinyadaba xoodaamiskay kaga daran tahay <laughs> macnaha haddii ay tagfidu hoosta kuu gasho cidiyay leedahay dhaadheeroo horta iyadoon kuba qaniininba kol waxay leegaanaysaa uun jiirka markay qofka jidhkiisa dhex marayso dabeedna hurdo way kala dhinteenba qofka ah waa awoodaha ilaahay bay ka mid tahy dafaadicu waa bahalkaa yadharaha ee dhowdhowleh ayuunbaa meel wal oo la isugu yimaadaba soo dhex fadhiisanaya afkii laga qaadi waay waxba laga qabsan kari waaye saasaa ilaahay u tilmaamay subxaana wa tacaala waqhtigii camr bnu caas camal jamaaca dadka muslimiintii sanadkii ay midoobeena xasan uga tanaasulay madaxtinimada mucaawiye camal jamaaca la ayaa masar buu ka madax ahaa camr bnu caas asxaabigii la odhanayay markaa sanadkaa waxaa da roob dhiiga roob dhiiga unbaa da-ay kooqaanidii iyo booraamihii iyo weelkii wax walba xinjiro dadkiibaa maaju mawjan aad bay u buuqeenoo waa la ysdhex qaaday war waa qiyaamadii war waa suurtii baa la afuufay war balaayaa ka dhacday dadna dadkii intushriye buu la hadlayoo wuxuu idhi dhiiggana arkaysaan waa kaynu gallay uun ile muslimiintu way islaayeenoo wakhtigaasay dagaalla culus ka soo doogeen marka xalkiisu waxa weeye inaynu bannaanka u baxnaynu ilaahay u toobadkeenno towbad miyir qabtoo dhaba ilaahay biyihiisa wuu inoo caddayn doonaa sidii towbaddii wanaagsanayd baa ilaahay markaa dadkii ugu hagaajiya wixii ka xumaaday saasaa rabbuna uu tilmaamayaa waa awoodo ilaahay intanoo dhammi aayaatin mufasalaat waa aayado la dhigdhigoo la saafo ilaahay awooddiisa caddeeyey fastakbaruu wa kaanuu qowman mujrimiin way isweyneeyeenoo way kibreen walamaa waqaca calayhim rijs alrijs markii uu ku habsaday cadaabkaasi nooc nooc ah qaaluu waxay idhahdeen yaa muusa fircoonnadii fircoon qoladiisiibaa waxay idhaahdeen yaa muusaa muusow udcu lanaa rabbak har ilaahay noo bari bimaa cahida cindak shaygu agtaada kugula ballamay sababtii aqbal iyo ijaabu kuu ballan qaaday ilaahay noo weydii lain kashafta canna rijs haddii aad noo naga qaado cadaabkan lanu'minanna laka waanu dhaaranne waanu kuu rumayn walanursilanna macak waxaanu ku raacin doonaa muusow bani israa'iil reer banu israa'iil oonu gumaysannana waanu sii dayn falamaa kashafnaa canhum rijs markii aanu ka dulqaadnay buu ilahay yidhi cadaabka ah kala noocnoocaa ilaa ajalin muddo hum baaliquuhu ay gaadhayaan muddo ay gaadheen markaannu ka dulqaadnay idaa hum waaba iyagoo yankuhuun ballantii jebiyo ka baxay fircoon haadaa iyo qoladiisu waxay garteen cidda wax laga aqbalayo cidda lagu diidayo way kala yaqaanaan ile way isyeelyeelayaane gaalkana wakhtiga alla u yaqaanaa waa marka jiq lagu siiyo markaasuu ilaahay baryaa ka ilaahay aqoonsaniba qaar diidayna waa jiraanbe markii dabeedna arrintu ay sidaa u adkaatay fircoonkii ilaahnimada sheeganayay qoladiisii muusew ilaahay bari bay yidhaah rijsigu waa cadaab ila intanoo aynu soo marnayba waa ciqaabe eh. ciqaab ilaahay ummadda uu ku ciqaabayo wey waxyaabahan oo dham isagaa ilaahay keena alla wuxuuhi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa colkiisa ilaahay isagunbaa garanaya colku kala noocnooc ah isagaa yaqaana marka waxay yidhaahdeen ilaahay noo bari bimaa cahida cindag war ballan buu kuu qaadayoo macnaa waxaanu tijaabinay bay leeyihin haddaad ilaahay barida inuu aqbalo haddaad ilaahay baryayso oo aad noo barida wuu aqbalaya taa waa ogna haddaba marsi baanu ku nahaye ilaahay noo bari ballanna way qaadeenoo heshiis bay saxeexeen fircoon iyo qoladiisa waxay yidhahdeen haddaad naga dulqaado cadaabkaa waanu ku rumaynaynaa waxaad leedahay baanu kuu rumaynaynaa reer banu israa'iilkaad naga codsatayna waa ku raacinaynaa diintana waa qaadanaynaa dadkaannu gumaysanaynana waa iska daynaynaa laamku qasan buu tusinayaa nu'minanna laka walaa nursilanna macak way dhaaranayaa saasay yidhaahdeen daxunbay ku alla taqaanaaye markii lagu adkeeyey ayay yidhaahdeen ilaahay baanu rumaynayna isaguna ilaahay buu baryo allow ka dulqaad tijaabadan bal ha mareene markii laga dulqaadayna muddo ay gaadheen idaa hum yankuhuun oo iyagoo ka baxay sidaasiba arrinku u dhacday oo culimmada qaarkood baa kutubahooda tafaasiirta aad ku arkaysaa in qisooyinka qaarkood oo sheegaya inkastoo aanay dee sanadba lahayn in arrimaani ay tartiibsanaayeen oo duufaankii markii lagu salliday bay soo carareen ay idhaaheen ilaahay noo baray haddana duufaankii markii laga daayee nafis ay heleen ayay idaahum yankuhuun ballantii jabiyeen haddana ayaxaa lagu saliday haddana way baryeenoo waa laga dulqaaday haddana kan kale ayaa lagu saliday cuqubooyinkan ka dambeeya adigu tartiibtaas ama ha u tartiibsanaado balaayadan ku dhacday ama mar kaliya ha ahaatee aayadda wuxuunaynu ku arkaynaa in nimankan ilaahay ku adkeeyey iyaguna ay rasuulkii ilaahay kusoo carareen markii ilaahay ka dulqaadanay dib u noqonayaan natiijadeediina halaagga caamkaabay dhashay fantaqamnaa minhum buu ilaha waanu ka aargudannay waannu halaagnay fircoon iyo qoladiisi fa aqraqnaahum filyam baddii baanu ku hafinnay biannahum iyagu kadabuu biaayaatina sababtu waxayd aayadaha iyagiibay beeniyeenoo wa kaanuu waxay noqdeen canhaa haafiliin kuwo iska dhegooleeya haafiliin kuwo ka sii jeedsaday bay ahaan aayadaha wa waxaanu dhaxal siinay alqowma qoladii alladiina qoladaasoo kaanuu yustadcafuun la tamardarraysanayay la tunjileecsanayay lagu tumanayay waa faraacinadii la gumaysanaya waxaan dhaxal baa ilaahay yidhi waxaan leeay cafwan reer banu israa'iilkii la gumaysanayay waxaan dhaxal mashaariqa alardi dhulka barigiisa wa makhaaribaha iyo galbeedkiisa dhulka qaybihiisa bariga iyo qaybihiisa galbeedkaba iyagaa u hadhay allatii dhulkaasoo baaraknaa fiiha aanu barakaynay wa tammat kalimatu rabbik ilaahaaga kelmadiisii way dhammaystiranto wax xaqiiqay noqotay kelmadii alxusnaa ee wanaagga badnayd waa ballanqaadkii ilaahay calaa bani israa'iil reer banu israa'iil buu ku rumoobay oo u hirgalay ballanqaadkii ilaahay waa la helay bimaa sabaruu sabirkii ay sabreen daraaddii ayaa ilaahay uu sabab uga dhigay wadamarnaa waxaanu halaagnay buu ilahay yidhi maa kaana yasnacu fircawnu fircawn wuxuu samaynayay wa qawmuhu iyo qoladiisu wax wixii ay sameeyeen waa la halaagay wamaa kaanuu yacrishuun iyo wixii ay dhisayeen may kala hadhin iyaga iyo waxoodii alaabta loo laabay arrimaha ilaahay waa caynkaasoo sideedaba waxba cadowga halaagiisu ilaahay wuu dhib yaryahay marka tijaabada ay marayaan ay ku fashilmaan wakhtigooduna uu gaadho arrinku waxa weeye wakadalika ahdu rabbika ida ahada alquraa wahiya daalima ina ahdahu aliimun shadiid qabashada ilaahaagu waa saasoo kale ummado dhowraa ilaahay uu ka soo sheekeeyey oo uu ka soo warramay mid walba siduu u halaagay baad aragtay qabashada ilaahay waa taha markuu qolo gacan saaruu qabto qabashadiisu way adagtay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy ina allaha laa yumli liaalim xataa ida ahadahu lam yuflitu markaasuu aayadan ahriyay aalimka ilaahay wuu kaadiya wuu kaadiya wuu kaadiya aalimiinta iyagoo maakiriinahoo mufsidiina oo wax kharibayoo dhulbi'isa dad iyo dunyaba halaagay ayaa ilaahay muddo u kaadinaya dulqaadkiisaa weyn dadka ilaahay wuxuu kaga duwan yahay subxaana wa tacaala meel laba kala mid ma ahee dulqaadkiisaa badan rabbunaa subxaanah sida bani aadamka iyo makhluuqaadka uma degdego waa xaliim markuu u kaadiye u kaadiye hal marunbuu qabtaayo waa la waayaa ama dowlad ha ahaado ama qabiilo ha ahaado ama qof ha ahaado waxa kibraaniyiinta ah oo dhan sidhib yar buu ilahay waddada uga duwaa fantaqamnaa minhum fa aqraqnaahum bilyam intaasaaba isku xigtaa intiqaamkii ilaahay baa ku dhacay argoosigiisi marka biyii unbaa lagu hafiyey sida loo hafiyeyna dee qur-aanka marar badan kaaga waramay inay iyagu badda sideedaba raadsadeenba halkii lagu hafinaya cagahooday ku raadsadeen iyagoo isle ka aargoosta reer banu israa'iilka idinka qaxay ayaa aargoosigan ilaahay uu ku dhacay doqontu halka lagu halaagaya afka ku goosanaysa ma garanayso leanna way ka carari lahayen oo way ka baydi lahaayeen baddii kala go'day ayuunbay isleen halkaa reer banu israa'iil mareen dee idinkuna mara mabay ka fikirin nimankan inuu ilaahay barbarkooda taaganyo rasuul ilaahayna uu horkacayo bartii unbay kusoo libdheen haadow salaam sababtuna waxay noqotay biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canhaa kaafiliin aayadihii siilibay ilaahay beeniyeen kaafiliinna way noqdeen marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya xidhiidhkii ka dhexaynaya addoommaha iyo ilaahay ilaahay addoommaha uu kaga raali noqonaya addoommaha uu ku jeclaanaya addoommuhu ay ugu dhowaanayeen oo ah waxyigiisa kitaabka kariimka ah ee dadka uu siiyo ee alle ay ugu dhowaan lahaayeen ee uga ergayn lahaa kitaabkaasunbay tuureenay diideen aayaduhu waxay kale noqon karaan dee mucjisaadkii la yaabka lahaa ee rasuulka la siiy wixii isku bedelka ilaahay waa kan marka qisasku waxyaabaha ay faa'iidaynayaan ayay ka mid tahay sunnada adduunyada iyo soo jireenkeeda aynu la qabsanayno waxa ka mida qolana inaanay ku waarayn islaamkuna awooddiisu joogto u noqon mayso gaaladana awooddoodu joogto u noqon mayso laakiin qarni walba iyo dhowrkii boqole sano iyo kontonkii sano qolaa iska leh qoladaas markay tijaabada maraan ama wanaagka ku mareen ama xumaane haddana iyagana tijaabadoodaas way dhammaanayso cid waliba waqti bay leedahay lidaalikba abuubakar buu ahaa baan filayaa ama cumar midkood markii ay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina suurat lmaa'ida aayadahaas ayaa uu ilmeeyey haddii layidhi maxaa kaa ilmaysiiye ilaahay hadduu aayadihiisii nooba dhammaystirayna wuxuu idhi halkaa waxa iiga muuqday wax kastoo adduunyada dhammaystirmaa inuu nuqsaamo shayguba hadduu dhammaystir gaadho oo uu dhammaado dee dibuunbuu u noqdaabuui marka mar hadduu dhammaystirmay waxyigii iyo islaamnimadii iyo imkaaniyaadkii ilahay ummadda uu siinaya inxitaad baa bilaabmaya hoosudhaca ficlan sidii baanaynu dhaca masr oo lahaa alaysa lii mulku misr wa haadihi lanhaaru tajri min taxti fircoon baa wuxuu lahaa masar de anaa leh masar de anaa ka taliya webiyaasheeda ay hoos maraa niilkeeda caynkana kadaog halkii uu sheeganayay iyo eeriyadii iyo dhulkii oo dhanba isagii in ilaahay waa ka salabeeyey iyo kooxdiisii demdemtaha iyo nimankanna waa dhaxalsiiye intaa yarubaabay kusimint waa la kala wareejiye wa awrahna alqowma qolyihii la tamar darraysanay mustadcafiinta ahaa ee la gumaysanayay waxaanu dhaxal halkee la dhaxal siiyey mashaariqa alardi wa maqaaribaha allatii baaraknaa fiiha dhulkii aan barakeeyey ee cadowgu ku boodhaboodhaynayu haystay ee eeryadaa masar iyo shaam ahayd ayaa aan dhaxal siiyey kuwii lagu gumaysanayaa madax ka noqday taasunbaa ilaahay isugu bedelaa sidaa ayuu isugu bedelaa had walba marka aad eegto taas aad arki karaysa hadduu nebi muuse iyo qoladiisu eeryadii ummaddaa lagu gumaysanay lagu dhibaya ay madax ka noqdeen sidaasunbuu ahaa nebi yuusufna calayhi salaam meeshii lagu xidhay ee lagu xabis ee ceelka lagu riday ee isagoo addoona la kala iibsaday wa sharowhu biamanin bakhsin daraahima macduuda wa kaanuu fiihi min azaahidiin iyagoo iska nacaya shilimo yar lagu kala iibsaday isagoo addoona nebi yuusuf masar dee markaasuu dabeetana ka taliyuu madax ka noqday reerkoodii kolkii ay soo guureenna wuxuuhi udkhuluu misra in shaa allahu aaminiin masar ku soo dhowaada idinkoo nabad gashan maanta masar anaa ka madaxee kusoo dhowaada marka saasay tahaoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo midhmidhkii raacay iyagoo tuugo kaga baxay sanadii koowaada hijrada bay sanadii sideedaad waa sideed sannadoodba sideed sannadood intay kugu soo maraan waad garan karaysa markaad wakhtigaaga dib u eegto sanadii sideedaadba iyagoo toban kun oo ciidana wata soo galeen oo maxaabiista yihiin reer makoo gacmaha ay taagayaan saasunbay adduunyadu isu bedelaysa casriganaynu joognaana cusuurtaasunbuu ka mid yahayoo waxaynu arkaynaa awoodaha waaweyne gaaladu iyo dowladahoodu marka xoogaa konton sanaba la joogaba qaar baa meesha ka baxaya si dowladii islaamkuba ay uga sii horeysay meesha uga baxday marka dawaamu lxaali min almuxaal dhaqanka adduunyada waxaa ka mid a xaalad keliyaoo daa'imta waa muxaal waaya mashaariq alardi wa maqaaribaha barigeediiyo galbeedkeedaba masar iyagaa ka taliyey hoostooday timid allatii baaraknaa fiiha markaa ardu shaam baa qur-aanku inta badan baaraknaa fiiha la ydhaa oo dee waa maqarkiiyo saldhigii ambiyada ahayd iyo nicmo badan iyo biyo iyo barwaaqo ilaahay ku diyaariyay halkaa arrintan iskama iman ee ilaahayba hore wuxuu u ballanqaaday inuu u hiilin doono dadkan la dhibayo ee reer banu israa'iil wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard wanajcalahum a'imma wanajcalahum alwaarihiin wanumakina lahum fi lard wanuriya fircawna wahaamaana wajunuudahumaa minhumaa kaanuu yaxdaruun taasaa rabbuna uu tilmaamay waxaan anigu fircoon wuxuu doonay caynkan iyo caynka aniguna waxaan doonay baa ilahay ui in aan gallad siiyo oo aan awoodda siiyo ree kuwa mustadcafiinta madaxna aan ka dhigo kuwa waarisiinta ee wax dhexlayana aan ka dhigo dhulkana gacanta aan u geliyo wanuriya fircawna wahaamaana wajunuudahumaa fircoon iyo haamaan iyo colkoodana indhaha minhu maa kaanuu yaxdaruun wixii ay ka cabsanayeen waxay ka cabsanayeen awood soo baxda oo halkan timaada oo muuse uu madax ka yahay ta indhahoodoo shana baan tusin doonaabaa ilaha wey suuratlqasas markaad qaybteeda hore akhrido waaba qisada bilowgeedaba waa qisadii oo bilaabmaysa ayaa laguu sheegayaa natiijadu waxay ku dhammaanayso ilaan ilaahay wuxuu ogyahay arrimahoon bilaabmin ayuu ogyahay waxay ku bilaabmayaan iyo waxay ku dhammaan doonaan subxaanahu watacaala wanajcalahum alwaariiin waxa ay dhaxlayaan iyo halkanna waa awrathnaa waanu dhaxal siinay waxay dhaxleen baa ilaahay uu ka warrama aayad kale waxau ihi kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wanacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika waawrathnaaha qowman aakhariin waxaanu maxay ka tegeen baa ilaah uri beero iyo biyo iyo baanan iyo bangalooy beero aad waaweyn iyo biyoo dhex socda iyo baanankii kunuustii macnaha dahabkiiyo lacagtu ay ka buuxeen iyo bangalooyinkii lagu raaxaysanaya wixii oo dhan intaasoo dhan maqaam kariim aa meel lagu raaxaysto intaba ilaahay waa dhexl saasaa ilaahay u bedelaa marka watamad kalimatu rabbika alxusna kelmadii ilaahay baa la helo xaqiiqo noqoto dhammaystirantee wanaagga badnayd waa ballanqaadkiisa calaa bani israa'iila bimaa sabaruu reer banu isra'iil bay ku dhammaystirantay nicmadii ilahay u ballanqaaday waxaan halaagay damarnaa waxaanu halaagnay maa kaana yasnacu fircawnu wa qawmu wixii ay samaynayeen waa diinla-aantii waa dhaqan xumadii waa tarbiyadii faasidka ahayd wamaa kaanuu yacrishun iyo wixii ay dhisayeen waxbay dhisayeen dhaqan xun iyo iyo dhibaatooyin ay ummadda ku hayeen wamaa kaanuu yacrishuun waxaa kale noqon kartaa beerahoodii maxaale guryihii guryihiina ilaahay waa halaagay markaa waxaa laga dhaxlay wuxuunu noqon doonaa maqaamka kariimkii waa eeriyadii wanaagsanayd ay beereen wey wanaagsan wajaawaznaa buu ilahay kuwaa hadduu tilmaamay siduu u halaagay bal waxaad eegtaa awoodda ilaahay mar keliya ayay kanna halaagaysaa kanna nabadgelinaysaa laba qof oo isbarbar taagan oo laga yaabo bani aadamku hadduu is idhaahdo waxyeeleeya inaanu kala saareenba ayaa awoodda ilaahay ay kala saaraysaa laba qofoo meel wada jooga wajaawaznaa bibanii israa'iil reer banu isra'iil waxaanu tallaabinay oonu gudbinay albaxra baddii bay ka tallaabeen soo ooday kolkii hore fa atow waxay u yimaadeen calaa qowmin qolo yackufuuna dul fadhiya calaa asnaamin lahum sanamyo ay leeyihin waa qolyo dul yuurura sanamyo ayay reer banu israa'iil soo mareen iyadoo muuse horkacayay soo nabadgaleen qaaluu markaa waxay idhahdeen reer banu israa'iil yaa muusa ijcal lanaa ilaahan muusew dee ilaah noo samee kamaa lahum aaliha siday dee kuwaniba ilaahyaalu leeyiin qaala markaa nebigani wuxuu idhi innakum idinku qowman tajhaluun waar qolyo jaahiliina baati qolyo aan ilaahay xaqiisii garanayn baati inna haaulaa'i kuwaas mutabbarun waxaa la halaagi doonaa maa hum fiihi waxa ay ku dhex jiraan waa la halaagi waa wax baabi'i doona wa baadilun waxa burayoon jiri doonin maa kaanuu yacmaluun camalkaa ay samaynayaan xaqiiqo yeelan maayo ilaa waa kufriga saas ugu jawaabay markan badda ay ka tallaabayaan iyagoo arkaya ilaahay fircoon reebay markeedii horey badda tallaabayeen fa kaana kullu firqin ka dawdi lcadiim biyihii isu soconaybaa qaybina dib isu taagtay qaybtiisii socotayna halkaasay ka laabteen biyihii ay noqonayaan bannaankii bay mareen markuu isagu soo galayna dawdkii labadii qaybooda biyaha kala joogaa la sii daaya iyagoo arkaya halkaasay ugu dhammaatay kuwa ah markay xoogaa socdeen ayay hadalkan bilaabeen imtixaankiibay marayaan casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastaklifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun fayandura kayfa tacmaluun bay ku jiraan bal waxaa la eegi doonaa markaad dhulka dhaxashaan inaydin ka raysaan iyo in kale tijaabadii ugu horraysay ku fashilmeen markaa wakhtigan labaataneeyo sano ayuu soo waaninayay oo markan faraacilana la halaagay iyo wakhtigii rasuulkan la diray labaataneeyo sano ayaa ay ku tilmaamaan culamaau taariikh inay udhexaysa cishriin sana ayuu tawxiidka iyo tarbiyada ku soo waday markay tallaabeen cadowgiina ilaahay uu ka reebayna tanay keeneen marka waxaa halkaa ka muuqanaya waxa gumaysiga la ydhaadaa raadka uu ummadaha ku reebo iyo foolxumada uu leeyahay raadka ummadaha uu ku reebaa wuxuu noqdaa mid jidhka ah wuxuu noqdaa mid maskaxda ah wuxuu noqdaa mid caqiidada iyo diinta ah wuxuu noqdaa mid ruuxda ah bahdilaadda had iyo jeer ummadaha gumaysigu uu ku sameeyo intoo dhanba way yeesha oo nimankani fulaynimada haysatay iyo baqahay fircoon ka qabeen waata keentay in jinaasadiisii layidhi biyuhuba yay liqineen bal horta qooriga iyo badda xeeligeeda ha u soo tufaan biyuhu ilahay baa bannaanka soo dhigay alyowma nunajiika bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya maanta jidhkaagu bannaankuu imanayaa si kuwii odhan lahaa fircoon muu dhimana weli wuu nooli baduu kasoo dhex quusayaabay odhan lahaa inuu kudhex kabanaya bakhtigiisii halkaa la tusay isagoo foolxumadiisiile bal reer banu israaiil oo eega baqi ay ka qabeen taasaa lagu daweeyey nimankii haddaba taiirka iyo saamaynta gumaysigu waxay keentay ilaa ruuxdoodii iyo caqiidadoodii iyo diintoodii inay saamayso oo aanay xanaajirta iyo kalxabahaba u dhaafinba wixii uu ku disayay xagga muuseba ma eegayna xagga fircoonunba iska eegaya intuu wax ku akhriyayba waa ayaandarada gumaysigu leeyahay had iyo jeer marka cid laga gacan sarreeyo dabcan haybadii baa laga haystaa tusaalii baa laga haystaa marka taasina waxay keenaysaa xorriyad la'aantaas inay xataa si wanaagsan u baran kari waayaan oo si wanaagsan ay u dhadhamin kari waayaan oo si wanaagsan ay u fahmi kari waayaan diintoodii duunyana hadalkeedabada marka haddii dad la qabsada macnaheedu maaha inay tahay wax iska sahlan walow gumaysigu aba idhaahdo xorriimo badan baa haysanaysaan laakiin dhakadaa dadka laga haystay iyo qalbigaas diinla-aantaasu keena imadaa waa waxyaabaha sibqada iyo muuqaalka aynu qisada ka arkaynay ka mid tahay waaya wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra faataw calaa qawmin yackufuuna calaa asnaamin lahum qoladay doonayaan ha ahaadeen qolyaha lagu sheegaa halkaa meelaha ay marmarayeen kancaaniyiin iyo deganaa ayuunbay soo mareen iyagoo sanamiyo dul fadhiya naxaas laga sameeyey sacyaan fuuq dhaadheeroo meeshii dabeedna waxay dhn qoladaniba ilaah bay leeyiin annaguna ilaah baan u baahannahay ayaa daradaasaa ah ku dhacday maalintii xunayn dagaalkii xunayn uu nebi maxamed gelaya calayhi salaatu wasalaam ayaa markii colka nebigu waa sanadii sideedaad uu sii kolanyaysnaay uu sii socday ayaa waxay soo mareen geeday gaaladu seefaha iyo marmarin jireen oo ay yala suri jireen geeday yar barakaysan jireen oo dadka had iyo jeer marka caqiidadoodu ay liidato waxyaabo yaryar unbay ku meeraystaan oon waxba taraynin ayay ku meeraystaan oo shaydaanku u yara qurxiyaa kolkaa asxaabtu nabiga waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad nabi maxamed waxaad noo samaysaa anwaad siday kuwaniba anwaad u leeyihi haatee nimankii waa kuwanoo geedkan bay dee seefaha ayay ku xoqayeena yar barakaysan jireene tee maxaa innaga barakada inaga qaadaya innaga laftigeennuna meel aynu ku xoqno waynu u baahannaha waaba laga yaabaa inay lahaayeen eh, haddii iyagu wax sameeyeen idinkuna dee wax la-aanbaha ku dhicina idinna wax sameeya aan ka badinna sida had iyo jeer dadka qaarkood dadka qaar baa mararka ay bidcadoo kale iyo khuraafaadka iyo sugayaanba waxay dhahan gaalkuba sidan uu yeelaaye maxay inoo diiday gaaladu nebi ciise sidana yeelaan nebigeennaaba ka wanaagsane maynu inaguna sidan yeelno maynu tan u dhigno maynu miilaadkan samayno waxyaaba noocaasoo kalea markaa qofkan muslimkaa ah isagaa tusaale ahe dadka kale tusaale maaha waa namuudaj qofka muslimkahi diin buu leeyahay istiqlaaliyadiiyo hormuudnimuu leeyahay wasadiyadiiyo dhexdhexaadnimuu leeyahay isagay tahay in lagu daydo oo kii exaambulka noqonaya lagu dayanayaba isagaa ah. laakiin isagu inuu noqdo dabadhilif cid ku dayanaya dee wuu jaanjaamaya oo markaa diintiibuu karaamada ka qaadaya nabigu uu ka xanaaqay calayhi salaatu wasalaam codsiga asxaabta waxaanu ku yidhi waryaadheen ma waxaad doonaysaan sidii reer banu israa'iil ay nebi muuse ku yidhaahdeen baa soo wadataan ba ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih markaasaaba maraysan canaan buu kaga qaadqaaday rasuulku sal allahu caleyhi wasalam iyadoona arrinku halkaaba gaadhsiistayn haddana wuu afwaajinaya rasuulku halkaasuu ku jaray macnaa qiyamka iyo mawaasiinta iyo cilmiga ay ku socdaan un inay haystaan mooyaane hadday cid wax moodayaanna ilaahay un inay wax moodaan subxaanahu wa tacaala saasaa loo baahan yahay qofku kol hadduu ilaahay haysto cid kale uma baahnaa cidduu xataa wax ka doonaya ilaahay buu usii marayaa sida xadiidku uu tilmaamayo markii gaaladu ay saareen nebi ibraahim manjaniiq manjaniiqu waxa weeye kafadii ay ku rideen si ay ugu tuuraan dabka isagoo halkaa saaran ayuu malakul jibriil u yimi nebi ibraahim kolkaasaa wuxuu ihi maxaad iga codsan lahayd e, malaguna waa malag haybad lahoo ilaahay awood siiyey dee adiga markay noqoto kuma baahni buuhi ilaahayna wuy arkayaa ilaahay waan haystaa oo uu i arkayaa kurmadkiisana waan sugayaa amaa ant falaa xaaja lii bik adiga waxba kuuma baahniye ilaahay umbaan u baahanahay marka saasaa la doonayaao dadku ilaahay bay ku tiirsanayaan subxaana caqiidadoodana waa istasaxiixinayaan reer banu israa'iil xaalkood ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih qaala inakum qowmun tajhaluun jawaabtaasuu siiyey qolyo jaahiliina baati caqiide xumaanta cilmi darunbaa leh sideeda badan inta faraha badan kolkuu qofku jaahil yahay arrimu waa iskaga qasmaan wax weynoo muhiimahina diinta xaggeeda wax miisaan leh wuu la yaraadaa ama macno daruu la noqdaa wax yar oo basiida ama aan jirinba oon asal lahaynna diin buu ka dhigtaa qofku marka had jeer ummadda waxyaabaha halaaga jahligaa ka mid ah jahliga inna haaulaa'i mutabbarun maa hum fihi kuwan waxa halaagsamaya waxay ku dhex jiraan wa baatilun waxa buraya maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan shirkiguu buri doonaa camalkoodu ma tirsana waxaanay samaynayaanoo dham waxa waxu taraya ma aha ha ku dayanina wey halkaasuu ku jooji wuu sii deedifaynaya waayo qof gaalnimo u baxay ama gaalnimo ku hamiyey arrinkiisa in la fudaydsado maaha yurakis fi lmawduuc arinta aad buu ugu nuuxnuuxsanaya qaala markaa wuxuu idhi ahayr allah waar ma cidaan ilaahay ahayn baan abqiikum ilaahan ayaan ilaah idinka dhigaa maanta wa huwa fadalakum cala alcaalamiin caalamiintoo dhan buu dheeraad idinka siiyo dheeraad baan leediinoo ummadaha ka sarraysaa waid waktixus nebi maxamedow anjaynaakum aanu idinka nabadgelinay ama wadkuruu xusa reer banu israa'iilow buu ku yidhi nebi muuse anjaynaakum aanu idinka nabadgelinay min aali fircawn fircoon qoladiisiiaanu idinka nabadgelinay yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayeen suu alcadaab cadaabkiisa u xun ee u daran yuqatiluuna abnaa'akum inamadiina gawday ka saarayeenoo weylaynayeen inan idinma noolaanayn wayastaxyuuna nisaa'akum dumarkiinnana weydaynayeen wa fii daalikum kiinnaah balaayadaa idinku dhacday balaaun imtixaan baa ku sugan min rabbikum ilaahayna xaggiisa ka yimid oo cadiimun weyn markaa saasuu nebi muuse ula hadlayo wuxuu yidhi war idinkoo ilaahay haysta ma idinkoo ilaahay haystaan cidkaa idinku bedelaa ahayr allaahi abqiikum ilaahan ahayr allaah abqiikum ilaah ma cidaan ilaahay ahayn baynu ilaah ka dhigannaa waa istifhaam diidmo layaab huruuf waxaasoo dhan baa ku jira ha ka yaabay ninka ilaahay saluugaya ee qawadaya wax kala doonaya waa ayandaro weyn hadda caalamku idinka fadilay dee siduu caalamka uga fadilay dee intaasoo qisaa ku soo aroortay qur-aankaoo iyaga ka warramaysee waad akhrii kartaa wa huwa fadalakum cala alcaalamiin yuhuuddan iminka aabbayaashoodii iyo asalkoodii saasaa ilaahay u fadilay waxa uu ku fadilay bidafci niqma wa jalbi nicma inuu ilaahay balaayo ka dulqaaday barkhadna uu soo jiidayoo khayrna uu siiyey wuxuu ilaahay ku fadilay inuu ka soo saaray ambiyadii u badnayd oo dhan basharka waxa ilaahay uu ku fadilay raashin aanay kuba hawshooninba inuu caalamka kore kaga casuumayoo wuu u soo dejin jiray almanu wasalawa daruura u hadhayn jiray dadkii nooca ahaa ee rasuulkaniba uu qirayo qur-aankuna caddeeyay inuu ilaahay fadilay haddana waxa ay noqdeen kuwa ugu xundad doofaar iyo daayeer laga dhigay ilaahayna uu nacdalay caladiisuna ay ku dhacday lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam dalika bima casow wa yactaduun kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh ilaa akhir ilaayaat taa macnaheedu waxaynuu soo qaadanaynaa uga jeednaa ummaddu hadday ilaahay ogolyihi inay ku toosan inay ka dambaynayaanna tafdiilkan iyo dheeraadkan iyo ammaanta way leeyihin markay ilaahay diidaan ay ka sii jeedsadaan sharcigiisu iyo rusushiisana salugaanay ka tagaan nacdashii reer banu israa'iil ubaa huran iyagana waxa haddaba nebigani uu xusuusinayaa sidan ilaahay baa yidhi nebi muuse u sheeg markii laga nabadgeliyey qolada reer banu israa'iil fircoon fircoonoo cadaabkulu dhadhamisiiye ubadkoodii laayay hablina ku shaqaystay inamadiina laayay arrintaa balaayo weyn baa ku sugan balaa waa laydin imtixaanay balaaga waxaa kaloo lagu fasiraa nicma wa dalikum balaaun ay nicmatun min rabbikum cadiim nabadgelyadaa iyo waxaa horumarka ilaahay idin siiya nicmo weyn baa ku jira oo nicmadii haddaa maxaa balaayo loogu tilmaamay waaba nicmee eh. dee nicmada miyaa la yskaga haddii nicmo lagu siiyo ogobay waa lagugu daba taaganyihi nicmo kasta oo lagu siiyaa waa balaayo mar haddii su'aal ila calaamatu su'aal weyn baa saaran nicmadan qofkii tolo muxuu kaga jawabay ila ilaahay baa waxau ihi wanabluukum bishari waalkhayri fitna shar iyo khayrba waa ku fitnaysanti waa ku imtixaananti waa balaayo marka wuxuunay ku simantahay u nicmada balaayadnimadeedu adigoo ilaahii ku siiye alxamdu odhan waaya ilaahay ku siiye ugu mahadnaqi waaya ilaahay ku siiye u aqoonsan waaya oo nicmadii inaad awoodad leedahay ku kasbatay isbida kuna kibra intaasubay balaayanimadeedu ku taagan tahayba waxaa kaloo waydna anjaynaakum qolada lala hadlayaa ay noqon karaan ku gaaladii iyo yuhuuddii joogay wakhtigii rasuululahi maxamed sal allahu caleyh wasalam madiina ayaa ilaahay u leey bal nebi maxamedow nimankan u sheeg aabbayaashood siduu ilaahay ugu nicmeeyo cadowgu ka nabadgeliyay waxa haddaba jira nicmadu waa laba qaybood cadowu ilaahay kaa joojiyo iyo horumaruu ku siiyo horumarkaasoo mid diineed iyo mid duunyaba leh markaynu soo aragnay dhibaatadu ilaahay ka dulqaaday bal dheeftii uu siiyey ugu muhiimsaneyd xagga diinta macnaha dad xora buu ka dhigay oo diintoodii iyo dalkoodiiba iyo dunyadoodiiba xor ah ayaa ilaahay uu ka dhigay marka nicmadii diinta halkan ilaahay uu ku tilmaamaya waxay ku jiraan wakhtigan wakhtigii la imtixaanayay fa kayfa tacmaluun wa muusa alaaiina leyla nabi muuse waxaanu la ballannay soddon habeen kadib wa atmamnaaha bicashrin toban baanu ku dhammaystirnay toban ayaanu ku dhammaystirnay fa tama rabbi fa tama wuu dhammaystirmay miiqaatu rabbihi wakhtigii ilaahiisu uu cayimay arbaciina leylatan afartan habeen buu ku dhammaystirnay wa muusa markuu muuse waxa uu yidhi markuu sii ambabaxaybaa muuse wuxuu ku yidhi liakhiihi haaruna walaalkii haaruun isagoo kusimo ka dhigaya reer banu israa'iil kaga tegaya faqi ilaahay uu la soo faqayay muuse waan babaxaya wuxuu ku yidhi haaruun ukhlufnii fii qawmii qoladayda wakiiliya kusima igaga noqo war dadka kusima iiga noqo oo madax ka sii noqo wa aslix wanaaji arrinkooda walaa tattabic ha raacin sabiila almufsidiin dhulbi'iska jidkooda ha raacin adigu hogaami oo yay ku hogaaminin kuwa xumi marka nicmadii diinta weeye dadkii kolkay dal heleen ayaa ilaahay axkaamtii iyo sharcigii iyo kitaabkii usoo dejiyay ila intii hore way kareednaayeen oo cadowbaa kabta kaga taagnaa oo u ogolaan la'aa inay diin iyo dunyo toona qabsadaan sidaasay tahayoo dowladnimada dalka iyo horumarka diintooda iyo dunyadooduba waxay u baahan tahay ardiyad saalixa lidaalik dhul arrintaa ku habboon sidaa darteed baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sannadood waa wakhtigiisa intii badnaydeh ma ku joogay dacwaduu fidinayay risaaladuu dadka gaadhsiinayay caqiidadu u saxayay haddana axkaamta iyo shuruucda iyo takaaliifta iyo xilka ummadda la saarayay muu badnayn aad buu u yaraa cahdigii makaa laakiin cahdigii madaniga ahaa ee markuu nebigu tegay madiine calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu soo dejiyey wax alla wixii axkaam ahaa ee la saaraya ummadda ee ilaa maanta waajib inagu ah saad ka akhriyi karaysa suuradaha dhaadheer ee lixda ah ee aynu soo marnay waa axkaamtii nidaamka qoyska iyo ka dhaqaalaha iyo ka siyaasadda iyo ka cadowga lagula dhaqmayo iyo jihaad waxoo dhan wakhtigaasay soo degeen leanna waktigaasaa dhulna la helay meel salka la dhigo ilaa intii hore waa la qaxayo dadka waa lagu daba taagnaaye waktigaasaa dowladdii ay cagadhigatay wakhtigaasay suuro gashay wixii dadka la saaree xil ah in la fulin karaba wakhtigii intii ka horraysa dadunbaa la dhisayay sidii oo kale qolada reer banu israa'iilna markii iyagana dhulkoodii xuroobee fircoon ilaahay meesha ka saaray ayaa nebi muuse ilaahay uu ku ballamiyey duurusiina layidhi kaalay halkaasaa looga soo dhiibayaa kitaabkii lagu soo dejinayay towraad iyo alwaaxdii iyo waxyigii la siinayay markaa waxaa layi soddon habeenka kadib kaalay toban baa loogu daray afartan habeen kadib afartankaasi kuwa ay yihiin iyo bisha ay yihiin nasku ma cayimin waa afartan uun xikmadda ilaahay waa fartanka uga dhigayna ilaa iminka kaalayba uu odhan karaye isagaa yaqaana subxaanahu wa tacaala waxa uu nebi muuse la hadlay walaalkii haaruun walaalkii haaruun oo dee risaaladda qayb ka ahaa waxa uu leeyahay dadkan ukhlufnii fii qowmi dadka wakiiliga noqoo sii joog ummadda sii dhex joog arrinkooda wanaaji kuwa dhulbi'iskee wax qarribaya iska ilaaliyo ha raacin jidkooda waxaynu ka faaidaysanaynaa marka halkaa ummadda islaamku marnaba inaan loo ogolayn inay hogaamin la'aan noqoto laa yasluxu nnaasu fawda laa suraata lahum ummadduna had jeer kuma wanaagsana waxa la yidhaahdo bilaa nidaamka nidaamka ay gaaladu yidhaahdaan anarkiga qaarkood ammaana oo ah ummaddu inay garba siman noqoto oo fawda ay iska noqoto kooxaa jira iminka gaalada ka mid ahoo dee u ololeeya in wax nidaam la yidhaahdaaba aanu jirinba iyaga waxa ay arkeen xumaanta ay leeyihiin nidaamadoodu laakiin nidaamka da islaamku waa mid macaalo wanaagsanoo samxioo aad u fiican saa darteed ummaddu marnaba kama maarmayso inay hogaamin yeelato hogaamintuna xilkeeda ay gudato dadkuna xilkooda gutaan saasaa diintooda iyo dunyadooduba ay ku qurux badnaanayso kusima kasii noqon xataa wax kala daayo nabigu markuu jihaad tegayo ama kambalka madiinaba uu ka dagaalamayo magaalada gudaheeda nin laga sii amar qaato oo salaada tukiyo tartiibiya oo lagu soo noqdo rag iyo dumar iyo maatiba wax la weydiiyu u samayn jiri xataa mararka qaarkood buu ninkii indhaha la cabdilaahi eh, ibnu ummi maktuum ayuu madax uga dhigi jiray nabigu caleyhi salaatu wasalaam halkaasuu islaam ka taaganya nidaamka iyo inuu qiimihiisa yeesho waxaa kaloo aynu halkan ka arkaynaa <clears throat> in ay mudan tahay qofka mas-uulka xilka uu gudanayo waxa uu leeyahay mixwar iyo asaas iyo meel uu ku wareego saldhigu ah kaasina waa al-islaaxu lal waa inuu hagaajiyo dalka diinta iyo duunyadooda iyo ummadda akhlaaqdooda inuu hagaajiyo wey ukhlufnii fii qowmin wa aslix amarku siiyo waa kaa hagaaji buu dha arrimaha tartiibiyo si aan u wadi jiray u wad haaruunna waa laga yaabaa inaanu gaadhaynin xagga adadkaantiiyo awooda nebi muuse wadde had jeer bani aadamku waa yar kala duwanya xagga hogaaminta waa lagu si kala adag yahay mawhibada iyo awooda ilaahay u siiyey marka dardaarankaasuu siinaya marka qof kastoo mas xilka saarani waa kaa inuu ka reeyo aanu ka darin inuu hagaajiyo aanu wax fasahaadin waxa iyaduna qofka mas-uulkaa ku badan inay ku xeeraan eh, soo ururaan sida xaydhaweynta dadka wax khariba ee loo yaqaanuu nebiguu bixiye magaca albidaanatu suu la talinta xun kuwaana inuu iska jiro haaruun ayuu dardaarmayaa muuse markaasaa wuxuuhi walaa tattabic sabiila almufsidiin kuwa wax kharibaya jidkooda ha raacin inay adiga ku raacaan ood hagaajiso kuwaa mooyaane dee adigayay kula soo kicin saasaa la doonaya siibaa dabeetana uu ku baxay nebigan la yidhaahdo nebi muuse nebi haaruunna wuxuu kaga tegay xilkii ummadda madaxtinimadoodii diin iyo dunyaba lahayd mana kala hadhayso waxaad arkaysaa iyagoo meelaha mashalay bay haytalow qaar doodayay b b sidoo markaasaa waxaa wax laga weydiinayaa siyaasadda islaamka dee siyaasadda islaamku waa inay noqotaa wuui horta islaamku mid hadlayay wax maaragtay waa inaanu lug ku soo yeelanin wax siyaasad la yidhaahda islaamka waa in la kala saaraa waa nin isxariifinayo jaamici weyn iska dhigaya oo wax taxliilinaya waa in la kala saaraa buu leeyahay diinta iyo siyaasadda kow oo ay diintu noqotaa caqiida dadku ay hoosta ku haystaanay hoostuun ka qaniisan yihin oo si aan diinta loo wasakhaynin oo aan wax loo yeelin waa in laga ilaaliyaa arrimahan adduunyada iyo dowladnimada iyo isxagxagashadeeda hadda diintiibuu isleeya nadiif jaaligu waa musiibo diinta waa in laga ilaaliyaa buu ihi xagxagashada siyaasadda waa in laga ilaaliyaa marka waa dhibka jira weeye erayga calmaaniyadda la yidhaahdaana waa nafs alkelima kelmadaasuuna la furfuray weeye oo kutub laga qoray faslu diini can idowla in dowladnimada uun laga dheereeyo diinta oo dowladnimadu bilaa ay ahaato mid ka aradan diinta oo waxay ila tahay iyo waxay nala tahay iyo wuxuu yidhi uun la soo ururiyo intaasaa distoor laga dhigayaa dabeetana markay xoogaa dadku joogaan ay yaro cadhoodaanee wixii hore yidhaahdeen ka xanaaqaanna imikaba maxaa leedihin baa la odhanayaa dee imikaba waxdhahaanu idiin qorne <laughs> taasunbaa lagu wadayaa haddana waxaa la odhanayaa xeerkii hore wuu duugoobae lifaaq buu u baahan yahay tafsiir buu u baahan yahay turjumaan buu u baahan yahay haddana kii horaa la masaxaya saasumay dadku socdaan marka faslu cali cani dowla oo lagu sheega waa iyadoo la yidhaahdo uun ha la kala saara nidaamka diinta iyo siyaasadda mana kala baxayaana diintu waataynu hore usoo xusnay anna diina maa yudaan diintu inay dhaqan un tahayba dhaqanka siyaasiga dhaqanka qoyska dhaqanka maamulka dhaqanka dhaqaalaha dhaqanka dadku ay ku wada noolaanayaan waaba dhaqanba marka haddii la idhaahdo dhaqankii ha laga dheereeya macnaheedu waxa weeye diin baan jirinba diin baan jirinba waxaynu uga jeednaa halkaa inoo geeyey nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam isagoo sharxayaba erayga siyaasa ile eraygu maaha laatiini griigna maaha af carabi asiyaasa saasa yasuusu siyaasatan waa faacalo oo ficaalun laga keenay kaanat ambiyaau banuu israa'iil tasuusuhum kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun ambiyadii reer banu israa'iil kaanat tasuusuhum way siyaasadayn jireen way hogaamin jireen reer banu israaiil bay hogaamin jireen markuu nebi meesha ka baxo nebikilaa siyaasada usoo banbixi jiroo hogaamin jire mid kale saasay ummadda ahayd marka waxay hogaamin jireen diintoodiiyo dunyadoodaba diintay u maamulayaan dunyadoodana way u maamulayaan diintiibaa lagu maamulayaa dunyadoodii waba taasba saasunbaa uu ahaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ee may jirin inuu isaguna odhan jiray aniga iyo asxaabtayda qaarow isu kaalay oo halkan masaajidkuunbaynu wax ka wadaynaaye waar nimankiina siyaasiyiintowna idaariyiin iyo maamul noqdo oo de idinkaannu idinku ognahay jihaad iyo gaalada in lala xaalay iyo howlaha idinku wada idinkaa u xil saaran oo wasiirra ah muu odhan jirin nebigu laakiin isagaa siyaasadda wadayay wufuudda qaabilayay heshiisyada saxeexayay muraasalaadka dirayay xuduudda iyo xeer ciqaabeedka oge dhan walba isaga laga raajacaya rasuulku sala allahu caleyhi wasalem marka waa qaa'idun alacdam qaa'idkeena waa inaynu hogaaminta kaga dayanayna weeye saasunbay ahaayeen khulafadii ka dambeeyeyna ilaa intii khilaafadii u dambaysay muslimiinta la riday halkanna meesha ay ka timid waxa weeye diintii kiristankaa foolxumaatay oo noqotay bahal rifan iyo lisan lagu sameeyeyoo wixii saxeix ahaaba uu ku yaraadayba oo boobabkii iyo raggii kaniisada aad u badbedelay waxay noqotay diintii kaniisadu wax adduunyadiiba la jaan weyday oo qawaaciddeeda iyo waxyaabahay ku baaqaysay buu ka mid ahaaba in adduunyadaba layska daayaba in tijaarada layska daayo in sinaacadda iyo xirfadaha layska daayo in horumarka layska dhaafo waxaasoo dhammiba waa bidco iyo qurun adduunyo ayaa baybalkii ay ku qoreen kaniisaduna ku baaqaysa dabeetana ummadihii dee u nisbe sheeganaya diinta kiristanka ayaa waxay dhaha wallaahi tani naafici mayso adduunyadiiba way naga reebaysaa haddaynu tijaarad weyno oynu hub weyno oynu horumar weyno oynu warshad weyno dadkii waynu ku hadhaynaa maxaynu wax ku qabsannaa war nimankan si aynu isaga qabanno waa inaynu dhan isaga duunaa iyaga iyo baybalkooda iyo diintooda waa inaan iskaga xidhnaa dee kacdoonkii taariikhda macruufka ku ahee kiniisadda lagula dagaalamay ayaa soo baxay dabeetana kiniisaddiiyo raggeedii meel baa lagu xidhay iyagiina markaasay iska booshaaqdeen waxii ay wadanayeen adduunyadooda ahaa bahashii diinna waabaanu ka xoraynabele kol hadday adduunyadii naga reebtay diin kaba xorownayba diin iyo gorba ilaah iyo diinba waa se iyagu idhaahdeen waanu iskaga tagnay bay idhaheen halkaa markay mareen dhaliisha ka timi diintoodana sabab ay u ahayd ayay dadkii muslimiinta ahaa dooneen inay qurunkaa u soo waaridaanoo waxay idhaahdeen war haddaad doonaysaan inaa adduunyada ka horu martaan oo heshaan sinaacad iyo xirfad iyo halkan aanu gaadhnay oo kale annagu waxaanu ka xorownay diintaanu meel iska dhignay halkeedii macbadkeedii baanu ku xidhnay idinkuna faslu diini cani dawla un sameeya oo nidaamka iyo adduunyada ka saara diinta oo masaajidka ku xidha masaajidkai meeshaa lagu tukado uun ku xidha waxyaaba yaryaroo gaarahoon adduunyada khusaynaynun dhaxalka iyo meherka iyo cibaadada uun ka qaata dee waayahay bay idhahdeen nacasyaashii wakhtigaa joogaynaa intii ay markaa u laqimi karayeen ee u sheegi karayeenna waa intaa jaamacadahooda intaa ugu soo dhigeen ee ay liqsiiyeen iyaguna mushkiladooda ma ay akhriin siyaasadii wanaagsanayd ee islaamka ee kasoo bilaabmaysay rasuulka sala allahu calei waslem khulaafadii ee adduunyada horu marisay diin iyo duunyaba iyaguna ma ay akhriin ee waxay u aftuuban yihiin gaalada iyo bugaagtooda yar ay xarxariiqeen ayay u aftuuban yihiin ile hadday caqliyad xola yeelan lahaayeen oo haqaafadii iyo awooddii islaamka iyo cilmigiisi iyo horumarkiisii ay akhrii lahaayeen wax badan bay isu dheelitiri kari lahaayeen laakiin akhrila'aantaasina way haysataa taasaa dabeetana waxay keentay in lasoo xambaarto cudurka iyo suntaa kasoo kabacaya dadkii hogaaminta galay marka asalkay masaladu ku daba leedahay marka qof diin leh ama waxyi xambaarsan oo kii ugu mudnaayay uu soo qaado ummadda arrimaheeda in laydhaa dee wadaado adiga maxaaba ku geliya adiga siyaasadba arrin siyaasadeedba maxaa diin iyo wadaad geliyey halka ay ka timi halkaasay ku daba leedahay waxa inoo geeyay marka nebi muuse kolkii uu kaga tegaya haaruun waxa uu leeyahay arrimaha ummadoo dhan diin iyo dunyaba adaa ka madaxa adaa lagu ogyahay sidaasuu sayid cali ugaga tegay nebigu cali ibnu abi aalib buu leeyahay ummadda madax ka sii noqo calina mujaahid weyn buu ahaa ooma dagaalkaad iga reebaysaa dumarkiiyo carruurtaad igu reebaysaa buui markuu isa soo taagay cali ayuu nebigu uhi miyaanad jeclayn halkii haaruun ugu jiray muuse inaad gasho sidii rasuulkii haaruun oo rasuulkii muuse wakiilka uga ahaa ee reer banu israa'iil kusimaha uga ahaa halkii inaad gasho miyaanad jeclayn inkastoona dee adigu rasuul ahayn oo risaaladii aanad kala mid ahayn maya waan jeclahay wio saasuu ku qanco ku hadhay cali marka sidaa in loo fahmaabaa muhiima wax inoo kala baxsani ma jiree waxeennaba diintaynu ku hagaajinaynaa ilaahay baynu ku raaaligelinaynaa dhaqaalaheenna iyo hoggaaminteenna iyo akhlaaqdeenna iyo ummadnimadeenna walamaa jaaa muusa limiiqaati markaasaynu ku dayn doonaa insha allah wallahu subxana wa tacala alam